بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سورة المؤمنون إلى آيات الصدنات سورة المؤمنون بالله إلى آيات الصدنات فإنه قلنا إن شاء الله سورة المؤمنون وسورة اللباتان يصدح tartiibta quraanka kariimka ah aayadaheeduna waa boqol sideed iyo toban suuratu min asuwar ilmakiya bay kamid tahay bila khilaafin suuradaha makaad yay kamid tahay marka tobankan khise ee ugu horeysa waa waxa lagu awliyoobay weli lagu noqdo wey caaisha waxaa la weydiiyey nabiga baldhaqankiisa nooga waran suuratulmuminuun miyaydaan aqriin bay tihi nabiga khuluqdiisu waa sidaas tii dhaqankiisa saasuu ahaa tobankaa masale meesha ku taalla qofkii ilaaliya alba inuu weli yahay cumar binu khadaab wuxuu yihi nabiga markii waxyu ku soo dego madaxiisa sida shinidoo kale wax ka guuxi jireen markii laga qaado laga qaada waan ag joognay alxamdulilah buu yidhi ilaahu noo ziyaado hanaga nuqsaaminin ilaahu noo barakee suuradaasaa la igu soo dejiyey buu yihi suuratulmu'minuuna xadiidkaa cumar binu khadaab aada saxiixu maaha kan kalaa saxiixa qad aflaxa waxaa guulaystay almuminuuna muminiintii muminiinta hadaba tilmaanteedu waa maxay qofka weliga ah aladiina ku weeye muminiintu hum iyagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna khushuucsan khushuucdu qalbigay ka timaadaa qalbiga markuu qofka qalbigiisu khushuucsan yahay waxaa weye xubnihiisuna way khushuucayaan waa inayna xubnihiisu dhaqdhaqaaq iyo fidfidin ayna waxba yeelan iyo iltifaat waa inayna yeelanina marka markii hore intii dadku hortooda iyo meelahay dhowray meeshay doonaanbay marka aayadanu soo degtay meesha aad ku sujuudi waa inaad indhaha ku hayso waajib ma aha inaad meesha un indhaha ku hayso laakiin iltifaad iyo dhaqdhaqaaq waa inaan lagaa helin haddaad meelaha dhowrto waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam shaydaan baa la dafay buuri waxoogay kala dafay salaadii marka khushuucdu qalbigay ka iman qalbigaagu markuu degan yaho fikrado kale ku jirin fikrad dabcan way kusoo dhicin qalbiga laakiin hala sii soconin fikraddii kugu soo dhacdaba qiraa'adan aad aqriyaysa iyo alla ood hortaagantahay waxaa iskaga dafci waxay kugu soo dhaco fikrada ile lama celin kara qalbiga waxbaayo badan baa kusoo dhacaya qad aflaxa waxaa liibaanay oo guulaystay almu'minuuna mu'miniintii aladiina mu'miniintii hum iyagu fii salaatihim salaadooda khaashicuuna khushuucay waaladiina kuwa hum iyagu cani laqwi waxa bilaashka ah oo shirkigu ka mid yahay mucriduuna ka jeedsaday waladiina ku weeye hum iyagu lizakaati zakada faaciluuna falay wey muminiintu guulaysatay waxaa weeye kuwa laqwiga ka jeedsada laqwi wax alla waxaan macno lahayn shirkigaa kamida oo dembigaa kamida oo macsiyadaa kamida waxa bilaa macnigaa kamid oo fadhi kudirirka la yidhaahdo waa kuwa muminiinta guulaysatay waladiina ku weeye hum iyagu cani laqwi laqwi mucriduuna ka jeedsaday والذين كوا يهم يقول لي زكاة زكاة فاعلون فلي يعني مؤدون قتي وين زكاة زكاة مركب مكاء سجود بواجب أهيد وإن حولها وحلقة بحياة واجب أهيد لكن مكة لها بيسنين مدينة مركي ليوذى نصابك إيه وحلا بحين إيه عدة الله سينا إيه مدينة لقوشها لكن سجود بين مكة واجب أهيد والذين كوا يهم يقول لفروجهم فرجوا حافظون إلى عليا إلا على أزواجهم حاصص كودا موياني aw maa shay mooye malakad ay milkiday aymanuhum midigtoodu milkido addoomaha ah oo fa inhum iyagu hadday xaaskooda isticmaalaan iyo addoommahooda gabdhaha addoomaha ah kayru maluumiina kuwo lala dagaalamay keyrkood wey dagaal ma haysto hadday waxaa waxaan ahayn faman ibtiqaa qofkii dalba waraaa daalika waxaa wax ka dambeeya fa ulaaika kuwaasum iyagu alcaaduuna kuwa xadgudbay wey allah subxaanahu watacaala muminiintu waa kuwa farjigooda ilaaliya xaaraamta ka ilaaliya wey rag iyo dumarba waa kuwa farjigooda xaaraamta ka ilaaliya ilaa xaasaskooda mooye oo gabadhu ninkeeda mooyaane ninkuna gabadhiisa mooyaane iyo haduu adoon leeyahay adoon inagu ma haysane waa kuwa weye hadday xaasaskooda iyo reerkooda is isticmaalo wax dhibaataiyo ma jirto hadii kale dibaata jirta wey waxa waxaana qofkii doono uu xadgudbay marka si aan anu soomaalida waxaana ku maqan oo carabtu asiruljinsiyya bay yidhaahdeen waa uu nabigu ku yidhi lacana allaahu calaa naakixi yadihi ama ma nakaxa yadahu gacantiisa qofkii isticmaalo waa ragga lacanadi ha ku baxdo yidhi marka xadiidkaasu aada saxiixu ma ah laakiin waa waxuna waa dhaqan xun wey anu soomaali kuma maqal weli kuma maqal laakiin asiruljinsiyya baa la yidhaha waa sir hoosaana wey marka waxa wey taasuna meesha way soo gelaysaa waladiina ku weeye muminiintuhum iyagu lifuruujihim farjiyaalkooda xaafiduuna ilaaliyey xumaanta ka ilaaliyey ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda mooyaane aw maa shay mooye malakada imaanuhum midigtoodu ay hanatay fa inahum kuwaasi hayru maluumiina kuwa lala dagaalamay keyrkood wey wax dhibaatihii ma saara faman ibtaqaa qofkii dalba waraaa daalika waxaa wax ka dambeeya fa ulaaia kuwaasi hum ilcaduuna kuwa xadgudbay gabadh baa cumar binu khadaab waktigiisii adoon bay lahayd wiil adoonay lahayd adoonkiibay dee tii milkigaygiibaa tahay an isticmaalo waa la soo dacweeyey markaa way tii de soo milkiga aayaddan aan daliishaday bay tihi marka cumar sideen yeela gabadhan miyaan xadnaa buui may baa layidhi amiirulmuminiino waxay daliishataa aayad bay daliishato jaahilnimo u geysay may marka wiilkii wuu musaafiriyey gabadhii wuu kala kaxeeyey gabadhina nin dambe ku guursan karaa ma jiro ku yidhi wuu ku ganaaxay sidaa allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waladiina kuway muminiintu hum iyagu liammaanaatihim ammaanadooda ucaadiin ballantooda raacuna ilaaliya waladiina kuweeye muminiintu hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooda yuxaafiduuna ilaaliya ulaaika kuwaasi hum iyagu alwaarisuuna kuwa dhaxlay weye maxay dhaxli aladiina kuwa yarisuuna firdowsa jannada firdowsaa dhaxlay hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaalidun way ku waaraya kuwa muminiintu waxa weeye ammaanadii cahdigu waa kala laba ammaanadu waa wax laguu dhiibtay laguu aaminay cahdiguna waa ballan aada ruux la gashay wey kuwa ilaaliyo wixii ammaanihii loo dhiibtana baylah diroo xafida cid hadday ballan la galaan oo magaca alla kula galaanna ballantii ka soo baxa waa kuwa muminiinta dhabtii haddaad doonayso muminiin waa kuwa salaadahooda ilaaliya salaada ilaalinteedu waxaa weeye waqtigeedii salaada arkaanteeda rugnigeedii iyo waktigeedii waa in la ilaaliyaa laga dibdhigin oo waktigeedii laga dibdhigin lagana hormarin waktigeedii iyo arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo culumteedii waa in la ilaaliya salaadu waa rukniga labaad ee diinta islaamka weeye waxa weeye waxa uu calaamo qofka muuminka inuu tukado hadduuna qofku tukanin muuminnimadiisa dee lama oga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay salaada heerkaasi taagan tahay waladiina kuwa weeye muminiintuhum iyagu liammaanaatihim ammaanada loo dhibtay wacadin ballantooda raacuna ilaaliya waladiina kuwa weeye muminiintu calaa salawaatihim salaalahooda yuxaafiduuna ilaaliyo oo awqaadooda ilaaliyo iyo shuruuddooda ulaaika kuwaasi humulwaarisuuna kuwa dhaxlay weye maxay dhaxleen aladiina kuwa yarisuuna alfirdowsa firdowsa dhaxlay hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaaliduuna ay ku waarayaan dhaxalkaa wuxuu nabigu yihi calayhi markuu allah subxaana wa tacaala jannada abuuray oo geedaheedii ku talaalay qof kasta jannada guribuu ku leeyahay naartana guribuu kuleeyahay qofkas qof kasta kuleeyahay marka muminiintu gaalada naarta gashay guryihi ay jannada kulahayn bay muminiintu dhaxlayaan xadiidkaasi aada ugu xoog badnaa laakiin dhaxalku waxaa weeye waxa aad biayri muqaabala aad ku heshay baa dhaxal ilan camal unbaynu la nimid mooyaane jannada kumaynaan gadanin jannada waxaa laiska kedi bifadlilahi baynu jannada ku galnay dhaxal waxaa la yidha bikayri muqaabala waxaad ku heshay ulaahi kuwaasi humul waarisuuna kuwa dhaxlay weeye aladiina kuwa yarisuuna firdowsa dhaxlay hum iyagu fiiha khaalidun ay ku wuxuu nabiyullaahi maxamed yidhi udlub lfirdowsa min allah inahaa cala ljanna waa ta ugu sarraysa jannooyinka firdowsadu taa haddaad wax ka baryaysaan alla ka barya war aan la joogi jiro waxoogay yar dariiqo ahaa ilaahay janno kama rabay dhihi jireen oo anagana u tarbiyen jireen wax yar baan ahaa berigaa waa iskala joogay uun janno alla kama rabnay dhihi jireen ilaah qudradiisa janno haddaan alla ka rabno waa shirki bay ku leeyihiin da shirkiga laftiisiina inay ku jiraan baa suuragala walaqad khalaqnaa waan abuurnay al insaana dadka min sulaalatin saafi baan ka abuurno min diinin dhooba ah. waa aadam dhoobo saafi ah uma jacalnaahu waxaan ka yeelay nudfatan waa insaanka kaloon aadam ahayn fii qaraarin makaan makiininoo sugan oo baylahteeda waa riximka markay dhaacaanka ku dhaco uma khalaqna nudfata candhuuftii waxaan ka samaynay calaqatan xinjir fa khalaqnaa waan ka abuuray alcalaqata xinjirkii mudqatan cad hiliba fa khalaqnaa waan abuuray almudqatu mudqadii cidaama lafo fa kasownaa waan huwinay alcidaama insaankii waan waan abuuray khalqan abuur aakhare oo kale oo wax dhaqdhaqaaq baa loo laga dhigay fatabaaraka allaahu axsanu lkhaaliqiin fatabaaraka allaahu allaa sareeya oo barako badan axsanulkhaaliqiina kuwa wax sameeya ka wada wanaagsan ilan khaaliq waxa weeye inagu farsamaynu samaynaa khalqi waxaa luqada carabta la yidhaha farsamada la yidhaha kuwa wax farsameeya oo dhan alla uu ka sarreeya subxaanahu wa tacaala waxaa laga abuuray insaanka saafi dhooba laga waxeeyey waxaa xadiisa ardada galalkeeda oo dhan baa ciid la isaga keenay waa lixdan gal oo kale lixdan nooc oo kale yaa la isu wada keenay markaasaa biyo lagu qooyey dhiinin laazim bay noqotay way qallashay salsaal bay noqotay markaasaa naftii lagu abuuray dhoobadaasaa laga sameeyey marka dadka midabyadiisan kala duwan waa carada midabyadeedii baa layi midabadan kala duwan madow casiin dhexdhexaad xumaanta iyo khabiidka waa caradii baa la yidhi markii sidaa laga abuuray yaa bani aadam waxaa laga abuuray iyaga candhuuf buu ka bilowday candhuuf baa makaanka ku dhacaysa candhuufta xagga dumarka iyo candhuufta raggu way isku darmanayeen makaankay isugu tegi marka candhuufta dumarka kalxamahay ka timaadaa baa layidhi kuwa ragguna dhabarkay ka yimaadaan marka candhuufta ragga waxaa laga abuuray lafaha iyo seedaha candhuufta haweenkana hilibka iyo dhiigga weeyaan baa layidhi oo laga abuuray oo laysku daray waa sidaasaa layidhi marka dadkii haddana waxaa loo bedelay calqo haddana waxaa loo bedelay hilib haddana mudqadii waxaa lafaa laga dhigay oo suuradii lagihii iyo gacmihii iyo madaxii iyo dhabarkii yaa laysku rakibay hilib baa la huwiyey markaasaa khalqan aakhara khalqan aakhara waa maxay markii hilibka laguhiyo la suureeyey bani aadam dhaqdhaqaaqo nafsan buu noqdo wuu soo dhashayo wuu hadli ugu xoogeysano khalqan aakhara waa sidaa waay marka alla subxaana wa tacaala fatabaaraka allaahu axsanu khaaliqiin nin la yidhaahdo cabdullaahi binu abisarxi oo cumaan binu cafaan ay naas wada manuugeen yaa waxyiga qorayey markay aayadani soo degtay intaan fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiina la dhihin uu markuu intaa qoray yuu hoosta ka yidhi fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin aayaddii sidii ma ku timid markaasuu yidhi dee aniga waa lii waxyooday wuu ridoobay ninkii waa ridoobay wuu tegey markii maka la qabsaday ee uu nabigu yidhi hala dilo yuu soo noqday cusmaan binu cafaano de walaal ahaayeen yaa nabiga ugu ergeeyey marka ninkaas markii dambe islaamnimadiis way ficnaatay fatabaaraka allahu xasanuulkhaaliqiina waxaa kaloo la yidhahaa mucaad binu jabalna wuu yidhi baa la yidhi marka alla subxaana watacaala sidaa cajiibkuu insaanka u abuuray xubin walba haddaad xubuulba daraasad ku samayso cajaaib baa ka soo baxaya carabkan hadlaya dhowr iyo bishimahan iyo ilkahan kala sarifaya dhegahanaad wax ku maqlayso indhahan intaa yare indhaha samada inteebay soo xaray intee araggeeda soo geli xubin waa sida haddaad daraasad ku samayso alla subxaana watacaala saa fiican buu inoo abuuray ku xamdiyeynaa insha allah allah wuxuu leeyahy walaqad khalaqna linsaana insaanka hadda hadalka oo kale tanbabada yaa neef samayn baa layidhi tanbabadaa neef samayn way soo baxayaanoo hunguriga markay neef soo mari cod noqon oo cidhiidhi bay noqon soo cod bay noqon carabka iyo bishmaha kala sarifi oo xuruuf u samayn waa masale cajiiba wey walaqad khalaqnaa waan abuurnay alinsaana dadka oo aadama ah, min sulaalatin saafi oo min dhiinin dhooba ah uma jacalnaahu insaankii waxaan ka yeelay bani aadamkii nudfatan candhuuf oo fii qaraarin makaan ku sugan makiinin oo xoog badan oo baylaha tiraysa uma khalaqna nudfata cadhuuftii waxaan ka abuurnay calaqatan xinjir fa khalaqna alcalaqata xinjirtii waxaan ka abuurnay mudqatan cad hiliba fa khalaqna mudqata cadkii waxaan ka samayn cidaama lafo oo madaxii iyo gacmihii iyo lugihiiyo dhabarkii fa kasawnaa waan huwinay alcidaama lafihi laxman hilib uma anshanaahu waxaan ka abuuray oon ka dhalinay khalqan khalqi aakhare oo kale fa tabaaraka allah baa nasahan allah baa sareeya axsanu lkhaaliqiina kuwa wax farsameeya kasii wada sareeya wey marka sidaasa alla inoo abuuray marka lafaha markii la sameeyo lafaha iyo waxaynu nidhi iyo seedaha waa dhacaanka xagga ragga ah hilibka iyo dhiiggana waa dhaacaanka xagga haweenka allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala uma inakum idinku bacda daalika intaa kadib laydin abuure kadib lamayituuna waad dhimanaysaan uma inakum yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa tubcasuuna waa laydin soo bixin sidaa ku talagalala allihii sidaa idiin abuuray idin soo bixin kara waa laidin dili intaad noolaataan ood adduunka timaadaan baad le-anaysaan haddana waa laidin soo noolay mar kale lasoo uma idinkum idinku bacda daalika intaa kadib lamayituuna waad dhimanaysaan uma inakum idinku yowma alqiyaamati qiyaamaha yowmkiisa tubcasuuna waa idin soo bixin qudrada kale qudro kalo alla qudradiisa wax kaloo ina tusinaya walaqad khalaqnaa waan abuurnay fawqakum dushiina sabca daraa'iqa toddoba sarood oo isdul saaran wamaa kunnaa mana nihin buuri kaafiriina kuwa halmaasan cani lkhalqi daraa'iqa waxaa la dariiqada seemanay culimmadu noogu seemanaha kabaha hadda kaba la afar seemane iyo sar baa laysa saari jiray seemanay culimadu noogu laqbayn jireen seemane yacni way isdul saarsaaran yihiin sida seemanaha la isdul saaro oo kale yay samadu isu dul saarsaaran tahay hawaba ha udhaxayse haddana isagoo samadii dushiina ay tahay allah baa idinka ilaalinayo idinku soo dhici mayso oo allah baa idinka ilaalinaya subxaana wa tacaala ilaa qiyaamada la gaadho soo dhici maysa samadu walaqad khalaqnaa waan abuurray fawqakum dushiina sabca daraa'iqa toddoba shay baan abuurray toddoba sarood yaa dushiina ku abuurnay wamaa kunaa mana nihin buui alle aafiliina kulma halmaansan cali khali oo kusoo dhici maysa dadka haka yaabina inay idinku soo dhacdo waanzalnaa waan dejinay waa nicmo kaloo allaina siiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyaan kasoo deji biqadarin xisaab go-an lagu soo dejiyey faaskanaahu waxaan ku kaydin dhexgelinay filardi dhulka wayna anaguna calaa dahaabi la tegin bihi biyahaan la tagno laqaadiruuna waan ka raabuhi alla subxaana watacaala allah samadu biyaha ka soo daa biqadarin xisaab xisaab buu ka soo daayayo wax badanoo lagu qarqoomana ma aha wax yaroo aan nafci lahayna ma aha xataa dhulalka qaarkood dhulka aan roobka iska xajin karin sida masar oo kale ilaahay wuxuu ugu talagalay togog biyaha ugeeya sida niil oo kale masar waa caraseel marka niilkana intuu ciidda dalsanka aqaado ila dal badan buu maraay iyo ciiddiibuu ugey saasay wax ku beeranayaan allah subxaana wa tacaala maslaxada alla sameeyey biyaha dhulkaa lainoogu keydiyey markay biyuhu dhulka gala togagii iyo laagihii iyo ceelashii iyo halkaas inoogu keydsa inaga guri mahayaan oo baabi'i mahayaan allah haddaan doono waan la karaa bui waan baabi'in karaa bui oo biyihii arkiba maysaan bu ilaa qudradiis iyo nicmadiisay ka mid tahay waanzalnaa waan dejinay min asamaai samada xaggeeda maaan biyo biqadarin xisaab baan kusoo dejinay faaskanaahu waan dhex gelinay biyihii filardi dhulka dhulka idinku kaydsiin idin dhex bacaada oo laas ka qodanaysaan oo ceel ka qodanaysaan oo durdurkii ka soo baxaya wainaa anaguna calaa dahaabin la tegid bihi biyaha alla tagno laqaadiruuna waan ka raabu alla yidhi subxaanau watacaala fa anshanaa waxaan idiin dhalin oon idiin abuurray janaatin beero oo min nakhiilin timid iyo wacnaabin cinab ah lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa midhaha dhexdooda fawaakihu wax lagu raaxaysto kasiiratun oo badan wa minhaa xaggeeda ka cunaysaan washajarata geedna waan ku soo saaray biyaha takhruju ka soo baxaysa min tuuri saynaa meesha tuuri sayna laydhaah taasoo tambutu soo dhalanaysa biduhni maca subag bay la soo dhalan iyo wasibqin koosaar ama idaan lilaakiliina kuwa cunaya alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay biyihii aan soo dejiyey timir iyo cinab baa idiin soo bixi timirta iyo cinabka waxaa si gaara ah loogu sheegay carabta midhaha ugu fiican baa timir iyo cinab ahaa marka meel walba midhaha ka soo baxa unbaa qiimo leh innaga waxa inoo soo baxaa qiimo leh iyaga waxa usoo baxaa qiimo leh aan daruuro ahayn oo gaajo loo cunaynin lagu raaxayso waa khudradan iyo waxaan aynu cunayno fara waad cunaysaan oo waad ku raaxaysanaysaan geeddaana waa la soo bixiyey subaga wadata waa geedda layidhaha saytuunka la yidhaha wey marka duurasaynaana duurka waxaa luqada carabta lagu yidhaha buurta geedaha leh oo madow baa duur la yidhaha saynaana waa tii fiicnayd wey duuri saynaa waa meeshii allah subxaanau watacaala nabiyullaahi muuse kula hadlay wey ardu falastiin bay ku taallaa ilaa sidaasay ayle iyo masar inta udhaxaysa iyo sidaa u gudban buurtaasi marka buurtaasi waxay soo saaraysaa geedkaa duhniga leh ee koosaarta waxaa laga shiidayaa saliid baa laga shiidi waa lagu darsan daberigaa farsamadan casrigii maba jirin bay si kalun baa looga shiidi jiray wasibqi lilaakiliin markay cidaab ahaan tambutu way dhalan geedaasi ficilkaa tambudihi waa laazim mafcuul ma qaadan karo tambutu way dhalan biduhni maca duhni bay la soo dhalano duhni baa laga shiidi waa geed dawo badan wey geedkaa isagatuunka wey facanshaanaa waan dhalinay lakum idinka waxaan dhalin bihi bisababilmaai biyaha sababtooda jannaatin beero oo min nakhiilin timid iyo wacnaabin cinaba waa labadii carabta u bixi jirtay lakum idinka waxaa idinku sugan fiihaa beeraha fawaakihu wax lagu raaxaysto kaiiratun oo badan waminaa xaggeedaa taakuluuna ka cunaysaan washajaratan geedna waan soo saaray takhruju soo baxaysa min tuuri saynaaa buurta duuri saynaaa la yidhaaha wanaagsan taasoo tambutu la soo dhalanaysa biduhni subug la soo dhalanaysa iyo wasibqin iidaan ama koonsaar lilaakiliina kuwa cunaya waa saliidda wax lagu darsano waina lakum waxaa idiin sugnaaday filancaami nicmooley geela iyo lood iyo adhiga la cibratan waayo aragnimo nusqiikum waanu idinka waraabin mimaa kii fii buduuniha caloosheeda ku jira oo min bayni farsin wa damin uu siiyo dhiig ka soo dhex baxay walakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmooleyda manaaficu katiiratun waad raranaysaan dhogorteeda isticmaalaysaan waminaa xaggeeda taakulun ka cunaysa inta iska gowracataa baad hiibkeeda cunaysa caanaha cajiibka ah xooluhu markay daaqaan daaqa ay daaqaani durba kubadooda kuma dhaco caloosha weyn kuma dhaco meelse ku joogsan durba dhergi maayaan markaa way wadan way wadan meelse ku joogsan iyo hoosu daadegi markaasuu kala miirmi caanihii waxay kasoo dhexbaxayaan uuska iyo dhiiggaasay kasoo dhexbaxayaan caanaad macaankooda iyo cadinkooda aragtay biqudrat illaahi tacaala wey marka nicmooleydaasu alla idin siiyey ood ku nafciyaysaan oo dawada aad ka cunaysaan wayna lakum waxaa idiin sugnaaday filan caamin nicmooleyda geeliyo looda adhiga lacibratan cilmi qaadasho waayo aragnimo nusqiikum waxaanu idinka waraabin mimaa fii buduuniha wax caloosheeda ku jira oo caano laban oo khaalisun min bayni farsin wa damin khaalisan walakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmooleyda manaaficu kaiiratun badan waad raranaysaan waad qalanaysaan dhogorteeda isticmaalaysaan inagu dhogorta ma isticmaalle waminhaa xaggeeda taakuluuna ka cunaysaan wacalayhaa nicmooleyda iyo wacalalfilki doontaa tuxmaluuna laydinku xambaari oo dadka bariga joogaana geelay raranayaan iyo xoolahay raranayaan dadka badda socdana doontay fuulayaan marka rarkaa markii la yidhaahdo waa bacdulancaam looda iyo iyo adhiga lama rar waxaa la yidhi ninbaa dadkii hore nabigaa inoo sheegay sac buu fuulay baa layidhi sac markaasuu sicii baa la hadla yidhi war sidan laima abuurin anu beer qodaal baa lai abuuray markuu nabigu saxaabadu sheegay subxaan allahi baqaratu takalamad bay saxaabada yidhaaheen neef loo hadli karaa wuu hadli karaa hadii laga hadli marka waa geela waxaa la fuulayaa haddaad dhulkan soomaalida koonfurta haddaad kismaayo shishadeeda tagto iyo sokadeedaba dad waxaa jira orgida rarta orgida anugu waan arkay orgi la rari waan arkay anugu orgiday rartaa dadkaas laba afar weeloo yaryaroo caagadaha la-eg yay ku dhaansanoo kusoo dhaansanaya waa dadkaas orgiday rartaa laakiin waxa hadda qur-aanku uu inoo sheegayo waa geela waxaa la rarane la fuuli waa geela waay allah wuxuu leeyahy wa calayhaa nicmooleyda iyo wa cala lfulki doonta yaa tuxmaluuna lidinku xambaari walaqad arsalna qisaa lainoo sheegi nabiyullaahi nuux oynu ku cibro qaadanayno walaqad arsalnaa waan diray nuuxa nuux baan diray ilaa qowmihi tolkii baan u diray fa qaala wuxuu ku yihi yaa qowmi tolkay ucubdullaah alla caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin ilaaho kayruhu alla kayrkii ah afalaa tattaquuna ma waydaan baqaynin buui nabiyullaahi nuux awalu nabiyin ursila ilaa shirki way nabi shirki loo diray intii nuux iyo aadam udhexaysay shirki ma jirin dembi kalaa jiray laakiin shirki ma jirin niman shan ahoo culimo ah wudi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasr iyo culimo ah oo wanaagsan oo saalixiina yaa markay dhinteen buu shaydaanku xertoodii ku yidhi yar ag fadhfadhiiso intaad wax ku yar duldhisaan hadda caabuda ma dhihin ag fadhiistu yidhi way ag fadhiyeen markay ag fadhiyeen oy kuwaasina dhinteen buu kuwii dambe way caabudi jireen barakayso caabuda markaasaa nabiyullaahi nuux la diray afar jir isagoo alla diray sagaal boqol iyo konton sanana daaci ahaa markii dambe loo idinay doontana lix bilood buu lix biloodna biyuhu durhahaabayey konton sano oo dambena wuu noolaa marka nebilaahi nuux kaasuu ahaa markii alla nuux u diray qoomkiisii war alla caabudo oo maa lakum min ilaahin kayru ilaahan allahin ma lihdin war alla caabudo walaqad arsalnaa waan diray nuuxa nuux ilaa qowmihi tolkii baanu diray faqaala wuxu uhi yaa qawmi tolow icbudullaha alla caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin ilaahu kayruhu alla kayrkii ah afalaa tattaquuna ma waydaan baqaynin oo alla ka baqaynin faqaala almalow odayaashii waxay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolkii ah maa haadaa ninkanu ma aha inala hadlayee nuuxihi ilaa basharun dadoo mislkum idinkoo inuu iska kayn saraysiiyo calaykum dushiina walow shaa allaahu alla doonana oo inuu wax soo dejiyo doonana la anzala soo dejin lahaa malaaikatan malaaig maa samicnaa maba aynaan maqal bayni bihaadaa waxaanu sheegayo rasuul bashara fii abaaina aabayowgeenni alawaliina ee hore in huwa maa huwa maaha ilaa rajulu nin mooye ninkaasoo bihi isaga jinnatun ay ku sugan tahay fatarabasuu korta bihi isaga intii muddaa intuu dhamaanayo iska dhibana aan odayaashii waxay yidhaahdeen war ninkan horta waa dad inagoo kala ah, bay yidhaahdeen inagama duwana inuu inaga xukumo oo nabinimadunu sheegana inagu xukumo iska keensanaysiina wuu rabaabay walow shaa allah ficlu mashiiaha mafcuulkiisa waa la gooyaa walow shaa allahu an yunazila rasuula inuu rasuul soo dejiyo hadduu alla doono laanzala malaaikata saasuu macnuu noqonay malaa'ig buu soo dejin laha waxaanu sheegi weligeeba ma inaan maqal bayna isaguna waa nin waalan bayhn uu iska dhiman doona aan yar sugna baydha uu iska dhiman doonaa faqaala almalow qoladii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaru gaaloobay oo min qowmihi tolkii ah maa haadaa kanu maaha ilaa basharun dadoo mislkum idinkoo kalea ah mooye yuriidu wuxuu doonayaa an yatafadala inuu iska kiin sarraysiiyo calaykum dushiina walow sha allahu alla hadduu doona inuu rasuul soo dirana laanzala malaaikatan malaaig buu soo dejin lahaa maa samicnaa anagu maba aanaan maqan bihaadaa waxaan u sheegaye rasuul bashara fii aabaainaa abbayowgeennii alawaliina ee hore in huwa maa huwa ma aha bay dhaheen ilaa rajulu ninoo bihi isaga jinnatun waali ay ku sugan tahay fatarabasu iska korta bihi isaga xataa xiina intuu iska dhimanay hadda inaguna waxaa way joogtaayo nin baa dad u sheegayo dacwo u sheegay alla waa hebelkiina hebelahay muxuu sheegay weligiiba waxaasunbuu ku hadli jiray waynu naqaanaa ogow waa inagaa lainoo degayaa qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow qisadu hadda way dheerayn unsurnii ii gargaar bimaa kadabuuni bisababi kidbihim beenintay i beeniyeen ilaahu iiga gargaar fawxaynaa ilayhi waxaan u waxyoonay aan isnac samee alfulka doobacyunina aragtidayada waxyinaa tacliimintanada aan ku tacliiminayno faidaa jaaa markuu yimaado amrunaa amarkayagu wafaarata nuuru foornaduna ay biyo soo dayso faslu geli fiihaa doonta dhexdeeda min kullin dhammaan waxa khalqi ah ee kula jooga zawjeeni laba nooc isnayn oo laba iyo wahlaka reerkaaga ilaa man dad mooye sabaqa uu horumaray caleyh korkiisa alqowlu qowlu cadaab minhum iyo ka a ah. ilaahayow way i iiga gargaar buui doon samee baa l doonta geedi iyo masaamiid baa laga sameeyey waa kay markuu samaynayo u yimaadayna yidhaheen ninka dhawra meesha banaan waxaan muxuu ka dhigi doonaa in tasqaruu minna fa inaa nasqaru minkum kamaa tasqaruuna suuratu huud waa kii sidaa doontii markuu sameeyey yaa laydhi shay kasta oo nool laba ka geli laba iyo dhadi ka geli marka waxyaabaha qashinka ka dhasheen isdhalin amaan ukun dhalin amaan isdhalin m sida daksiga iyo baasha tagfida waxyaabaha noocaas oo kale ah. waxba kama kawaay qashinkay ka dhashaan waxba isaga kuwaa kama xaraynin ee waxa isdhalo wey marka wixii isdhalay waa kale qisooyin badan baa la sheegaa oon aada loo hubin bilmetel jiir baa doonta xadhkeed inuu gogooyo damcay libaax baa sankiisa lagu dhuftay basid baa ka soo booday waa qisa isaga waxaas waa qisa aan sax ahayn adu saxamaata mayan ahaanin taasi inaga jooga qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux rabbi rabbigayo unsurnii iga gargaar bima kadabuunii beenintay i beeniyeen ilaahu iiga gargaar fawxaynaa waxaan u waxyoonay ilayhi nuux an isnac samee alfulka doon samee biacyuninaa aragtidayada ku samee annagoo ku aragna iyo waxyinaa tacliiminta aan ku tacliimin annagaa farsamada ku barayna waxyinaa tacliiminta iyada faidaa jaaa markuu yimaado amruna amarkayagii oo dee cirkii iyo dhulkii isu soo butaacaan oo wafaarata nuuru foornadu ay biyo soo dayso meesha dabka lagu shida ay biyo ka soo baxaan faslu geli fiihaa doonta min kullin dhammaan zawjeyni laba lamaan gageli inayn oo laba ah, iyo waalaka reerkaaga ilaa man mooye uu u hormaray caley dushita alqowlu qowl cadaab oo gabadhii xaaskiisa ahayd iyo wiilkiisii yidhi buurtaasaaba fuuli yidhi oo minhu dadkaaga ka mid a ah, walaa tukhaadibni ha igula hadlino ha ii dacwoonin fi ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey inahum iyaga muqriquuna way maanshoonayaan waa la maanshaynaya bilahi lagu maanshaynaya ha igala hadli yacni xaaladii way dhammaatay dib dambe igalama hadli kartid oo yayna naxdina ku qabanin oo hadhihin ilaahay qaar nabadgeli hadhihin wey ilama hadli kartid baa fainahum muqriquuna saasaa lagu xukumay mar haddii xukunku dhaco meeshaa ka noqod ma leh walaa tukhaadibnii ha igala hadlin fi ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maxaa yeelay inahum iyaga muqriquuna waa la maanshayn biyaa lagu maanshayn wey faida stawayta markaas fuusho anta adigii wama macaka dadka kula jooga calalfulki doonta faqul waxaa tidhaa alxamdu lilaah alay ammaani usugnaatay aladii alihii najaanaa naga nabadgeliyey min alqowmi qowmka alaalimiina oo aalimiinta ah waqul waxaa tidhaa markaad degaysana rabbi rabbigo azilli ideji musalan makaanu degid mubaarakanoo barakaysan wa anta adigu khayrulmunziliina kuwa wax dejiya oo dhan baad ka khayr badan tahay ina fii daalika arrintaa cajiibka waxaa ku sugan laayaatin adilo wain kunnaa in xaalisan kunnaa waxaanu ahayn lamubtaliina kuwa imtixaanay dadka ayaddan fiirista weyta markaad fuusho anta waman macak ilaahina nabadgeliyo lix bilood bay la dulhaabaysaa layidhi markii dambe yaa buurta juudi layidhaha mawsil ku agtaalo dhulkan ciraaq yay ku degtay waxaa la leeyahay sahan baa la diro tukaa layidhi bal soo sahami wuu iska tegay oo muddu iska maqnaa maxaa layidhi bahashan qooleyda layidhaha soo sahami marka iyadoo lugaha dhoobo ku leh oo biyihii inay tageen la gartay soo noqotay adu qisadaa waa markaad fuusho alla ku xamdi markaad degtana waxaad tidhaahdaa ilaahu meel fiican ideji markaa juudi bay ku degeen watabalbalanaasu dhowr iyo sideetan luqo yuu dadkii ku hadlo lala kala tegay wey markii meeshaa ciraaq la joogay baabili baa laydhaha meesha tabalbalanaasu dadkii baa kala fidhay fidasaweyta markaad fuusho anta adiga yowma macaka dadka kula jira calalfulki doonta markaad fuusho faqul waxaad tidhi alxamdu lilah ilaahay bay mahadi usugnaatay aladii alihii najaanaa naga nabadgeliyey min alqowmi qowmka aaalimiin ee aalimiinta biyaha lagu maasheeyey markaad degaysana waxaa tidha qul waxaa tidhaa markaad degayso rabbi rabbigow anzilnii indeji munzalan makaanu degin mubaarakan oo barakaysan waanta adiguna khayrulmunziliina kuwa wax dejiyo dhan baad ka wada saraysaa ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn wain kunaa inu xaal yeshaane kunaa waxaanu nahay buu alla yidhi lamubtaliina kuwa dadka imtixaana qoladaa nabi nuux baa lagu imtixaanay qolo walba waxbaa lagu imtixaanaya wallahu subxana watacaala